bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii soddon iyo sideedaad ee ka mida min kitaab الnikaax wa tawaabicihi waxaa inoo dembeeyey fasalkii ahaa haweenayda ciddo tirsanaysa maskanka iyo guriga ay ku ciddo tirsan iyo inay laasimto joogto guriga lagu furay iyo beytka lagu faaruqay waxaa markaa inoo dambeysay masale aan ku joogsanno cilaaqada ka dhaxaysa muctado iyo ninkeeda uu sheekhu ku istaagay walaysa lahu zawjka uma banaano musaakanatuha haweenaydii inuu la dego iyo wa mudaakhalatuha inuu galaangalo gurigeedii iyo meeshii deganayd uu ku noqnoqdo fain kana fi daari daarta hadduu ku yaal cafwan daarta hadduu joogo maxramun laha gabadh nin maxramkeed ah mumayizunoo wa kala soocaya oo caaqiloo markaa muraahibba ha noqdee dakarun oo lab aw lahu ama u ahaaday fi daari daarta unhaa haweenay baa joogta asaga qaraabadiisa ah. aw zawjatun ukhra ama xaas kale aw amatun ama addoon asaga uu leeyahay aw imra'atun ajnabiya ama haweenay kaloo ajnabika ah asaga iyo ayadaba jaaza waa bannaan yahay musaakanada iyo mudaakhalada way bannaanta saasuu marka sheekhu u jeedaa marka fasalkan wuxuu ku saabsan yahay iqaamat اlmuctada maca zawjiha haweenayda ciddo tirsanaysa in ninkeeda ay la deganaan karta iyo in kale waa masala khilaafiya bayna اsalaf wاlkhalaf annaga shaaficiyada ah ayaa ugu ad adag madhabta marka la fiiriyo oo madhabka ayagu wuxuu ka duulayaa furitaanku waa sabab lagu kala tago waa sabab gooya cismadii iyo xidhiirka u dhexeeya ninka iyo xaaskiisa mar hadii sababkii dhacay sababka waa inuu yeesho axkaamtiisi iyo aahaartiis aahaartiisi iyo axkaamtiis waxaa marka in ninka ay xaaska kala tagaan guri aysan wada degin ay ajaanib kala noqdaan cawraad iyo eh, midna aan layska arag la kala fogaado asbaabtaasaa marka sababkaas sababka aahaartaasuu leeyahay wadaadaha marka nagu khilaafsan ayagu waxay ka eegayaan muctadadu muctadadu waxaa weeye waa zawjo fii jamiici alaxkaam zawjo wey waa xaas axkaamta idaylkeedba xaas bay ka tahay waxaan ka ahayn galmadi oo hadaad dhimato way ku dhaxlaysaa gabadha ciddo tirsanaysay rajciyada ahayd rajciyaynu ka hadlayna hadda soo jirray gabadha rajciyada ahayd haddaad dhimato way ku dhaxlaysa aduguna haday ka hor dhimato waad dhaxlaysa dihaarkii baa qabanaya licaankiibaa qabanaya waxaa qabanaya ilaaga aynu soo maray waxaa qabanaya dhaxal bay leedahay waxay leedahay nafaqo waxay leedahay eh, marashiya masruuf waxay leedahay guri iyo maskan wax ka dhiman zawjo ma jiraan oon ka ahayn galmadi ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu uhi waa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalika in araaduu islaaxa ilahay wuxuu ka cabiray gabadhii ciddo tirsanaysay ee alaaqeeda wax ka dhimanaa ama cadadii alaaq wax ka dhimanaa inay tahay ninkii furay uu u yahay zawj bacli baa ilaahay ka cabir marka halkaasay ka duulayaan marka saa darteed saxaabadu lagama hayo war cadow qadiyadan rajciyada ku saabsan iyo la dhaqanka ninkeedu maxaa u banaan maxaan u bannaanayn sayidina ibni cumar markuu furay haweenaydii xaayadada ahayd oo furi jiray nabiguna uu ku celiyey yaa waxaa ka sugan in guri bay wada deganaayeen markuu laakiin uu soo gelayana idan buu weydiin jiray istidan buu weydiin jiray albaabkay ka baxda ku kalena waa ka bixi jiray ku kalena waa ka soo geli jiray waa iska ilaalin jiray ama taabiciintu way isku maandhaafeen taabiciintu way isku maandhaafeen waxaysu u badan yihiin intoodii ka hadasha masaladan rajciyada cidda tirsanaysa intayn ciddadu dhammaanin ka hor in ninkeedu aysan ka xijaabanayn dharka dhaaraankae gurigeeda ku joogto unbay ku joogay maxaarimteedu dharkay u xidhan jirtay u xidhan bay u badan yihiin habeenkii hadday gurigu u qolo leeyahayna laba qol ha kala seexdeen hadduu hal qol yahayna daah yar satriya dhexooda ku xidheen isna xagga ka seexdeenna ha kaa seexdo u badan yihiin taabiciintu ka hadlay qadiyadda inay isku qurxiso si uu ogu noqdo oo ay ismacnayso cilaamato carfiso wadaadka sanka ka marmarto suu ogu diifo halkaasay u badan yihiin ayagu taabiciintu masalada ka hadla marka aynu marka matniga ayaga horta kaxaydhno walaysa lahu omaha nin zawjkii musaakanatuhaa gabadha inuu la dego wa mudaakhalatuhaa iyo inuu galaangalo guri la dego maxaa yeelay dhibbaa ugu sugan wey dhibbaa ugu sugan gabadhii arintaa ayadaa walaa tudaaruuhuna litudayiquu calayhina baa ilaah yidhi fain kaana fi daari waad eegaysaa haddii guriga u dhex joogo maxramun laha aabbaheed walaalkeed wiilay dhasho hadee markaa mumayisa maxaarimtu waad garanaysaa maxramkaasoo mumayizun wax kala soocaya inuu markaa muraahiq yahay sideean jir sagaal jir toban jir hadduu qaangaar yahayna waaba kasii fiican dakarun aw lab mumayiz lab aw lahu unta ama as waa lamid maxramkeedoo dakar ah dakarka wuxuu u sheegay qalabo iskaga sheegay maxramkeedoo dhadig hadduu jeedon waa lamid walaasheed hadday la joogto ama hooyadeed la joogto ama ayaydeed ama habaryarteed ama eedadeed waa la mid aw lahu unhaa ama asagii waxaa u jooga daarta ayada ah dhadig baa jooga maxaarimtiisi ah ayb aw zawjatun ukhraa ama xaas kalaaba u joogo marka khalwadii baa meesha ka baxaysa waxaa laga ixtiraasa waa isla khalwoodaan xadiidkii waad garanaysaa saxiixa ah, nin lama khalwoodo haweeney ajnabiyeed ka ah ilaa shaydaan baa sadexeeya ilaa shayaan ba sadexeeya inuu maxram yahay mooye riwaayadii kale ninkaa la khalwanayay gabadha aw zawjatun ukhra marka hadday laba dumar iyo nin meel wada joogaan macnaheedu waxaa weeye khalwa ma jirto aw amatun addoon idan laba dumara ah yay noqdeen waa keligii aw imra'atun ajnabiya ama haweeney kale oo gayaankiisaba ah jaaza waa bannaan yahay iyo musaakanada maxaa yeeley maxduurkii laga baqayaa meesha ka baxay oo ahaa khalwadi khalwadi baa meesha ka baxday walow kaana fi daari madaahibteenu soo sheegnay haddee hawshan way bannaynayaan madaahibteenu soo sheegnay way bannaynayaan hawsha iyadaa khalwadaana way bannaantay taagan yihiin bal wadaadda waxay qabaan sida ibni xasm azaahir oo imtixaana isagu wuxuu leey wabu u galmoon karaa haweenayda rajciyadaa ee ciddo tirsanaysa intaan ciddadu dhammaanin waa xaaskiisii haddana waa u banaany taaganya jumhuurtu galmadu ma banaanayn agtooda ma banaynayaan laakiin markay dhacdo y waxay u arkaan inay tahay rajciyo inay rajca tahay cafan ku noqosho inay tahay marka labadaas yaan isgaangelin walow kaana fi daari daarta hadduu ku yaallo daarta hadda waa la gurigu weynaa ee ganjeelka lahaa dayrka dayrkaa guud wixii soo galo waa daar wixii marka gurye ku dhex yeelana markaa bayd iyo xujri waaanbuu noqon doonaa walow kaana fi daari guriga guud haduu ku dhex yaalo xujratun qol oo fa sakanahaa uu dego axaduhumaa midkood baa degay walaakharu kii kalena ukhraa xujro labaad buu degay gurigii laba qol buu ka kooban yahay deyrkaa kor laba qol baa ku dhex yaalla qolla asagibaa degay qolna ayadaa degtay waad eegaysaa fain itaxadat hadday midowdo almaraafiqu meelihii lagu danaysanaya musqushii iyo xamaamkii iyo jikadii iyo meeshii lagu sheekaysanayay iyo qolkii fadhigahaa ah iyo maqsinkii la dhiganhaya raashiinka iyo meeshii lagu kabdhoodahay ama lagu ciyaarahaya iyo ardaagii iyo wixii haddii gurigu booqol la galee moogtahay laakiin wuxuu leeyahay waxaa raacsan waxyaabo kaloo lagu danaysto oo la-aantii guriga aan lagu hoolaan karin maraafiqdan marka waa jamcu mirfiq saasaa loo jeeda waad eegi fain itaxda hadday midowdo almaraafiqu meelihii lagu danaysanaya guriga kabayse kaabayaashiisa ahayd ka maطbaqin jikaba weeye wa mustaraxin wowda bimacnaa aw aw mustarax meel lagu nasto ama lagu raaxaysto fadhigii weeye ayb waxaa lamid aha dee xamaamkii baa lamida ah, maqsinkii baa lamida ah, wadadii baa lamida ah, ushturadda waxaa la shardiyaa maxramun inuu maxram daarta joogo maxaa yeelay laba qol wey tiiba ruuxiiba qol buu degay ninkiina furay iyo xaaskiiba laba qol bay kala degan yihin laakiin waddadii ka dhaxaysa jikadii ka dhaxaysa fadhigii ka dhaxeeya maqsinkii baa ka dhaxeeya musqushii ka dhaxaysa iyo suuligii macnaheedu waa maxay la kala maarmi maayo weeyo khal waa dhici waa laysku dhici gabadhi oo aan cawradii asturayn buu arki ayadoon xijaabnayn buu arki wixii laga baqaya laga yaabahayay baa dhachayo mar hadii wixii dhan midaysan yahay wailaa haddaysan wada maraafiqu midaysnayn waila in lam tataxid ilmaraafiq weeye falaa ay falaa yushtaradu maxramu maxram lama shardi marka isma arkahayaan haddii qol walba uu leeyahay fadhigiisu goonida ahay iyo wadadiisu goonida ahayd iyo jikadiisu goonida ahayd haddee waxaa weye waxay ka dhigan yihiin ayagoo degan laba laba daarood xujratayn mi ayagoo laba guri kala degan ayaa markaa laga soo qaadaya yjibu ynbaqii hunaa cinda ahli اcilmi waa yajib way ka dhigan tahay maaha waxaa haboon waxaa wey waxaa waajib ah baa loo jeeda qur-aankuna waa isticmaala wamaa ynbaqi oo loo jeedo suurtagalba ma aha oo taxriimka midda u saraysa ah wamaa ynbaqii liraxmaani an yatakida walada hada laa ynbaqi nabigu markuu ka hadlaya xariirtii ragga aan loo ogolayn hada laa ynbaqii lilmuttaqiin waynbaii ay yajib waxaa waajibaya mar haddii intaa ay midowday iyo haddaysan midoobinba wayanbaqii yajib waxaa waajibaya an yuqlaqa in la xidho oo la qataaro maa baynahumaa labada xujra waxa u dhaxeeyo min baabin albaaba labada qol haday qolol isku furan yihiin sidii guryuhi hore hindideed garanaysaa mid laga baxi mid la sii galaaye hadda guryuhu waxay u badan yihiin mid walba albaab goona inuu leeyahy kaa hore laga soo gala mooye mid marka la galo in laga sii dhexbaxo waad aragteen guryaha noocaas oo ku kale loo sii geli ayb iyaguna waagaasa waxay ugu dhisteen tuugaa dhibi jirtay oo intaa la soo socday kakale kusii carri jireen kadibna boolis bay wacan jireen guryahoodu qaabkaasay ahaayeen nimankan madooga nafta u keen nimanka baabihi wayanbaii yajib waxaa an yuqlaqa in la qataaro maa baynahuma maa bayna alxujratayn oo min baabin albaaba khalqigaas cinda shaaficiya waxaa ka wanaagsan oo ka qiimo badan asad in la awdo khalqigu hadda in qataar la geliyo ama handaraabka la geliyo laakiin sadigu waa maxay waaba in la malaaso albaabka dhan la xidho albaabku waa in la banado la kansalo la joojiyo masaabir lagala daalo halkaaba derbi lagu xidho marka aligaa waajiba aligaa waajiba cinda bacd ahlicilm laakiin qolin waxay leeyihiin cafwan sadiga sadigaa waajiba cinda bacd ashaaficiya wadaadana waxay leeyihin aligaa waajiba sadiguna waa wlaa saasay leeyihin wa anlaa yakuuna mamaru axadihima waxaa haboon anlaa yakuuna mamaru ixdaahuma cafwan ixda xujratayn labada qol mid kamida marinkiisu iyo wadadiisu calal ukhraa takale inay ku duldhacaynin baa haboon iyaduna ayb markaas waa khalwadii baa dhici isku dhici baa ma imanaya wa anlaa yakuuna mamaru ixdaahuma cala اlukhra ayb maxaa laga baqayaa xadaran min min wuquuci اlkhalwa khalwa imanaysa cawraa muuqanaysa wax badan baa imanaya wa suflun guri hoose iyo wa culwun guri sare ka daarin daar buu kula tooyahay iyo wa xujratin qol buu la mid yahay haddii guryahan waa aragteen qayb hoose iyo qayb koro leh meeshu tahay waxay lamid tahay ka wa xujra daartu haday laba qol leedahay qolna uu asagu degan yahay qolna ayadu degan tahay isku maraafiqna aysan ahayn waxaan soo maray inaan wax dhiba aan la shardiyin maxram maxrimiina la shardiyin hadday maraafiqdii wadaagaanna waxaynu soo maray in maxram la-aantii waxba suuragalaynin oysan wadadegi karin musaakanada aan looga mudaahaladaas ayb xaggan ay tahay in albaabada u dhexeeya la xidho marka sidaas ka daarin waxujiraad ka firinaysa xaggii maxramka markii la hardinay markaan la shardinayni halkaan baad ka eegi wa suflun ayb cilwi iyo calwi iyo culwi waa musallat lcayn bay yidhahdeen aduu dhib male ka daarin buu la tooyay wa xujratin qol buu la mid yahay qolku hadduu leeyahay daartu ay leedahay guryo kala duwan oon isku albaaba ahayn isku maraafiq ahayn waxaa marxam looma shardiyo hadday isku maraafiq tahayna waxaa loo shardiyaa maxram baa loo shardiya waxaana si haboon in albaabada udhexeeya almuhim tafsiilka hadda anagu aan ka hadlayno waa tafsiil mujtahad fiiha lagu ijtihaaday imaam shaafici iyo culammada ku raacsan ay ku ijtihaadeen wax nas ah oo ay leedahay laa min kitaab اllahi walaa min sunati rasuuli walaa ijmaci salaf اlumma ma jira nin walba meel buu ku dhuftay ayb meel ku dhuftay baab اlistibraa'i istibraagi uu baab yahay alistibraa waa alab اlbaraa luqatan alab اlbaraa in aad fayoobi raadiso fayaqabid aad raadiso iyo yaa la yidhahda ama sharcan istibraagu waa tarabus اlama tarabus اlama adoon inay koroto limuddatin macluuma muddo la garanayo oo ama bil ah ama hal dhiig ah waynu gaari doonaa insha allahu tacaala maxay koran libara'ati raximiha raximkeedu inuu ka bari yahay ilmo inay ilmo ka fayowdahay oo aysan uur lahayn ay koroto laba sabab baynu u koron ima lixuduudi milkin aw lizawaalihi laba sabab bay u kor ima lxuduudi milkin aw zawaalihi ayb eh, adilat lbaab haddaynu khulaasayno adilat lbaab baabkan istibraaga wuxuu khuseeyaa waa ciddat lama waynu soo dhammaynay dumarkii xorta ahaa ee la furay ama laga dhintay ama laga fasakhday ama licaan yimid way soo dhammaaday baabkan wuxuu khuseeyaa addoon maxaa u cidda ah maxaa u cidda ah? adoon la furay oo alaaq ku dhacay waad soo marteen tan lagama hadlaya hadda waxaa laga hadlayaa addoon la iibsaday ama lala kala wareegay ama kugu soo korodhay ama gaala laga qaniimaystay hawsheediba khuseeya tii mualaqada ahayd waad soo marteen hawsheedi ayb ama mutawafa zawjahana waad soo marteen hunaa waa waa ciddo loogu talagalay riximka addoonta in lagu hubsado ilma ku jiraa mise maya adilatulbaab haddaynu ku hormarro axaadiis dhowr ah ayaa ku yimid oo nabigu adiyada kaga hadlay xadiika kooaad xadiiu abi saciidin اkhudri xadiidka labaad waa xadiiu abi darda radi allahu tacaala canhuma isagii abi saciidba xadiidka saddexaadna waa xadiiu cirbaad ibnu sariya xadiidka afraad waa xadiiu ruwayfic ibnu haabit alansari afartaa xadii iyo axaadiis lamida waxaa ku yimid nabigu uu yihi calayh salaatu wasalaam ninkii gacan ku dhigay haniime ku soo gasho addoonta uma galmoon karo ilaa ay dhasho hadday xaamilo tahay haddayn xaamilo ahayn oy golmaran ama galoof tahayna ilaa ay dhiig hesho xataa taxiyada xayadatan uma galmoon karo ninkii ilaahay aakhara rumeeyey adoon uma galmoon karo gacantiisa soo gashay haday iyadoon dhalin hadday ur leedahay ama aan dhiig helin hadday dumarka dhiigga hesho tahay intaasaa suubanaha calayh isalaatu wasalaam ka sugan idan haweeney daatu aqraa oo dhiig lagu hubsanaya hal dhiiga ximkeeda iyo xaamilo lagu hubsanayo biwadci lxaml labadaasuu nabigu axaadiis dhowra kaga hadlay barhkeedna saxiinka ku jiraan barhna sunanka iyo masaanida ay ku jiraan idan haweenayda galoofta ah een dhiig helaynin gabadh yaroon wali aan dhiigba gaadhin addoon quusato aayasoo ka quusatay dhiiggii walaa yasna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaatu ashhurun wallaahi lam yaxil xidna kuwii laga yidhi ee addoommaha nabigu kama hadal calayhi salaatu wasalaam wuxuuse kaloon ka hadlin suubanuhu addoon qaangaadho laakiin aan loo galmoonno gashaanti ah bikaara ah ayaadna lagama hadlin suuro saddexaad haweenayda la hubo riximkeedu inaan ilma ku jirin addoontaana nabigu alcadraa oo gabadha bikaarada ah iyo man culima la ogaaday baraa'atu raximiha afartaa suuro fuqadu marka waa ku kala jabeen nin yidhaahda afartaa suur waxaan ilxaaqinaynaa labadiu nabigu ka hadlo iyo nin yidhaahda maya waa laga soo reebaya labadaasaa loo kala jabay haddaba marka imaamu shaafici raxmat ullahi tacaala iyo abu xaniifa iyo axmed iyagu waxay dhaheen yajibu listibraau fii kulli gabadha bikaarada adoon bikaaraad soo iibsatay ama waaad waad soo aniimaad ku heshay aabbahabaa kaaga dhintay waa dhaxashay say dooniba ha noqoto adoonta bikaarada ah, aayisada ah, midda sakiirada ah man ulima man culima baraat raxim afartaaba waxay dheen waxaa waajibaya in lagu hubsado imaa bixaydatin wa imaa biwadci xamlin hadday suuragelayninna bilashhur oo bil ah ilaa halka xaydabil baa u dhiganta wa qiila alaau ashhur ilaa ayse iyo sakiira waxaa uu ciddo ahaa xagga marka la fiiriyo saddex bilood waynu soo marray ilata kuwii qumaraa baynu ka hadlayna maxaa asal ahaa saddex bilood qur-aankuna sheegay almuhim qolyaha marka shaaficiyada xanafiyada iyo xanaabilo waxay ku dhegeen cumuum aaadii cumuum axaadii bay ku dhegeen laa tudacu xaamilun xataa tadac xataa tadac ayib walaa hayru daati xamlin xataa taxiida xaydatan bay ku dhegeen halkaas iطlaaqa axaadiista yay ilxaaqiyeen labada haddii nabiga ciddo u sheegay iyo istibraa u sheegay kuwa kalena waa lamid bay taagan yihiin waxay kaloo leeyihiin istibraagu waa ciddat اlama ciddat اlama wixii kuwaa cidda u noqon jiray baa kuwana u noqonaya halkaas iyagu marka mareen maali maali iyo muzani daawud bn cali aلظaahiri abulxasan الroyaani iyo abulcabaas ibnu surayj wadaadaha waxay leeyihiin labadii nabigu caddeeye mooyeen kuwa kale waxba looma baahnaba gabadh bikaaraa maxaa laga hubsan bikaar looma galmoonin sakiiro aan ah, gaadhin maxaa laga hubsan waa adoon addoommahaan ka hadlaynaa gabdhihii xorta ayaan lagu khaldabin haweeney dhalmadaysoo addoona maxaa laga hubsan istibir wuxuu ahaa in riximkeeda la hubsadee tan waa la hubaa inay dhiig behelinba weligeedna aan loo galmoonin waa bikaaradii tana sakiirada maba gaadhinba middan dhalmadaysay ka bixisay ee quusatay warkeedba jooji man culima bara'atu raximiha ayadna kaba fiicanbal ayagu waxay leeyihiin xukumku ciladiisu ku dul wareegaya laa tuacu xaamilun xataa tadac ila waa mashuul raximkeeda waa mashhuulaba biyahadana inaad axad kale ubadkii iyo tarankii iyo beertii dalagii waraabisa diiday falaa yusqi maaahu zarca kayrihi middan ayadu daatu aqraaga ah, waxaa dhici kartaba inuu ilme ku maqan yahay ayb waxaan intaa ka ahayn ee la hubsaday raximkooda inuu beri yahay ilmana ku jirin markaad mulkidaba horaad oga galdoon kartaa loomana baana istibraa bay markaa iyagu mareen wadaadaha waa maalik abulcabaas ibnu surayj sheekhu shaaficiy ashaaficiy aani wadaadkii lo odhan jiray muzani waa raawi lmadhab asagii rabiic baada madhabka wariya wixii kale waa iska dabadhoon bay u badan yihiin raawiyaa almadhab waa muzani iyo rabiic ayb abulxasan saaxib alxilya afan albr baxr madhab xadid can ilbaxri walaa xaraj kitaabka dhijin shaaficiy oo dadka iska lahaw raggaa marka waxay ku tageen looma baahno looma baahno ayagaana gar leh waxay ku gar leeyihiin hal saxaabi oo ibn cumar la yidhaaho yaa qadiyadan ka fatwooda walaa mukhaalifa lahu min aaab walaa mukhaalif lahu min asaxaaba ibn cumar markaas waxaa ka sugan oo odhan jiray oo bukhaari baa xadiidkiisa wariye idaa wuhibat اlwaliidatu adoon hadii laisu hebeeyo alatii tuuau midda loo galmooda ah aw cad aw biicad ama la iibsho aw cutiqad ama la xoreeyo faltustabra bixaydatin walaa tustabrau lcadraau saasuu odhan jiray adoon daatu aqra ah ama loo galmoodo hadday gacantaada soo gasho say ku soo gashaba waa in lagu hubsado ama ay dhalma lagu hubsado midda laakiin bikaarada ah walaa tustabra lcadraa muxuu fiirinaya raximkeedu waa beri walaa mukhaalifa lahu min asaxaaba saa darteed ibnu taymiya ibnu qayim madhabkan aada u difaacaan wayna radiyaan xanaabilo iyo iyo shaaficiy iyo waxay radiyaan iyo xanafiy aad u radiyaan dhib ma lah ya tayaata sheekh sheekh cabdirashiid ibn cumar hadalkiisu waa waa igama dhicina waa maqsuud weey haddii adoon laisguu hibeeyo allatii tuuta ama la iibiyo adaa iska iibinay markaa adigu iibiso ninkii mushtarigaabaa laga hadlaya waa inuu hubsado kii iibsaday baa laga hadlaaya aw cutiqad waa la xoreeyey ninka dambe guursanaya maxaa laga rabaa inuu iska hubsado nasku waa sidaa saasaa loo jeeda lakin waa laga iman macna kal ka fahamtay ltustabra bxaydatin walaa tustabra cadra ila milkigaad ay ka zuulaysaa marka adugu orayso kaa tegi idan haddaad guursanaysa iyo hadday nin kale u gelaysaba waxaa laga rabaa hawshaas waxbaa soo kordhaya in la kala sooco inu gaari doona insha allahu tacaala ibaab iulbaab baabka fiqigiisu wuxuu ku dul wareegaya qadru istibra istibraagu qadarkiisu muxuu yahay waa xaydo ama waa bil waynu gaari doonaa insha allahu tacaala mabxadka labaadna waa fi xukmi istibra fi xukmi اlistibra istibraaga xukumkiisu asagu waa maxay waa taxriimu اlistimtaaci qabla اlistibra addoontaa inaan la dheefsan karin bimacnaa aan loo galmoon karin lagu aan lala baashaari karin ilaa la hobsado riximkeedii qodobka mabxadka saddexaadna waa sababu اlistibra istibraaga maxaa keena maxaa waajibiya waa laba qodob cindanaa xuduudu milkin aw zawaaluhu addoon inay gacantaada soo gasho oo milki kuu soo kordho ama milkigeedii uu gacantaada ka baxo oo ay kaa wareegto ood iibiso aad xorayso labadaas sabab baa keena xuduudu milkin aw zawaalu milkin fii ma tasiiru bihi اlamatu firaasha oo mabxadka afraad fii ma tasiiru bihi اlamatu firaashan addoontu maxay firaash ku noqotaa bimacnaa xaas ku noqotaa oo ilmahay dhasho lagugu ilxaaqinoo lagu dhihi adaa dhalay ayb waynu gaari doonaa insha allahu taala qodobka shanaad ee u dambeeya waa shadu istibra shard اlاstibra istibra shardigiisu waxaa weeye an yaqaca اlاstibraءu bacda qabضin wa lusuumi milkin addoontu intan gacantaada soo gashay milkigaduna uu kuu laasimay bacdaha baa istibriir dhacay waa saxaaya marka sabab iyo shardi iyo xugum iyo qadri baynu soo maray maxaa kaloon soo maray iyo fi ma tasiiru bihi اlamatu firaashan qodob buu ku dul wareegaya marka matniga aan dareeriya marka insha allahu tacaala yajibu waa waajibaa alistibraau waa waajiba bisababayn laba sabab buu ku waajibaa labadii sababanu soo sheega waa xuduuda milkin aw zawaaluhu xaggeen ka keena anagu haddaanu shaaficiyana warkaas waxaanu ka keennay nabigu tuu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam maxay ahayd nabigu markay muslimiintu duuleen duulaanka awtaas iyo duulaama lamid ah, wuxuu yidhi addoommaha iyo khanaa'imtaad qabsataan dumarka aad helaysaan saxaaboy laa tuطacu xaamilun xataa tadac walaa hayru daati xamlin xataa taxiida xaydatu maxaa soo haween aan gacantaanada ku jirin oon milkigana aana ku jirin baa noo soo kordha oon milkinay oon guul nidhi idan waa maxay waa xuduudu milkin cilladaa guud baan fiirinay saan u ilxaaqinno iyo aayisadii iyo yarayd sakhiiradii iyo man culima bara'atu raximiha macnahaasaan kulli waxaa ka dhexeyaan leenahay mid walba xadaa xuduudu milkiha ayaa meesha ku jira hadday gacantaada ka baxaanna waa lamido ninka kaa dambeeya isaguna waa maxay wuu milkinayaa yaxduu lahu milkun markaad adugu xorayso addoontii ama aad ruux siiso ama aad iibiso maxaa yimid zawaalu milkin baa yimid min jihatika ninka dambe gacantiisa garshane maxaa usoo kordhay xuduudu milkin asna waa laga rabaa macnihii marka halkaasaan ku celcelin labadii sabab baana ka hadlayna marka hadda daa axaduhumaa labada sabab midkood waxaa weeye milku amatin addoon inaad hanato maxaad ku hanan bishiraain iibsi aw irtin dhaxal aw hibatin siismo aw sabyin bacda alqisma laabudda wey aw sabyin qafaalajo bacda qismatin qaybin kadib marka gaalada xoolaha laga soo qaniimaysto oo dad iyo dunyaba lasoo cayuuqa meesha laiskugu keeno hore uga galmoonka waa in la qaybiyo oo haniimadu waxaynu ku mudannaa bilqisma ee kuma mudanno bilxiyaaza in markaa la keeno lasoo ururiyo ayb waa laska garan wuuu marka sheekhu uga bada waa isla garangigi baa la yidhahdaa aw sabyin bacda qisma ama qafaalasho qaybin kadib aw raddin bicayb ama ceeb baa lagugu soo celiyeyba addoon baad iibisay ceeb baa ku soo baxday mushtarigu muxuu leeyahay inuu kugu soo celiyo badaacad xumaatiyaa iska leh ninkeedii aw raddin bacayb baad ku mulkiday ila marka hore kaa tagto waxaad moodaysa in adugu aadan gacantaada ka baxday haddana waa milka kugu soo kordhay aw taxaalufun isu dhaarasho intaasaan kaa siiye kaama siin waad soo marteen id اkhtalafa اbayicaan ayb walaa baynahuma fahuma yataraadaani ama alqowl maa qaala albaac waad soo martay suuro marka taxaalufoo lasu dhaaranaya baa jirta kana waa dharta idan waa ma nin walba wiis haloo celiyo baayicna haloo badeecadiisi mushtarina haloo celiyo lacagtiisi marka milki dib kugu soo noqday wey aw taxaalufan isu dhaarasho aw iqaalatin ama u u celin ruux loo celiyo wixii iqaaladu hadda waa maxay waa in iyadoon wax ceebaba jirin ayaa wuxuu ku odhan walaalow baan kaa iibsaday kitaabkan ama gaarigan kaa iibsaday ama alaabtan kaa iibsaday marka inaad iga celisaan jeclaha maxaa dhibo jira maya dhib ma jire ii celi bas marka inaad tiraado waa bal iska keeno lacagtiisu iqaalo nabiga waxaa xadiidkiisa sunan ku yimid man aqaala muslima casratahu aqaala allahu casratahu yowma alqiyaama ayib marka hawshaa aad bay u fiican tahay laakiin kuwa hadda maanta joogo waxaa weeye waxba ku qoran hawshooda noo ritanba bay kuleeyihinba <laughs> korkay ka lababa golaba waaba dagaal mar haddaad wax naga iibsato ma laha celin dhaqan gaalada la qaatay dhaqan gaalada yuhuudda kuwii adduunyada jeclaa waxaasaa lagu taauraya iyadoon la isgarananin baa lagu saamoobaya celin ma laha bedel ma laha qolyaaba soo qori qolyo celin ma lahe laakiin waa lagu bedeli shilin khaanadaas soo gale ka bixi maayo waaw ee alaabta in laguu celiyo inaad ka tagto in laguu bedelo cafan inaad iska tagto wax udhexeeya ma jiraan nabigu wuxuu ninkii muslim beec uu u celiya ilaahay baa aakhara isagoona u cafiya khaladaad badan oo adduunka uu soo galay iyo simbirraxab fara badan ayib beecunu marka beec islaami ah oo diinteenna ku salaysan oo naxariis leh oo danqasho leh oon baangad laisku xaabanaynin haygaad boqol shan soo siisa kun shilin bay dadka qaarkood iibinayaan boqol shilin kun muxuu ka faa'idayaa sagaal goor naxariis darro dadka in baacuga beerka laga garaaco yani hantida kuma barakowdo iska ilaaliya hadhow waa qoryo lacag imaanku leeya markay kaa tagaan bay kusii xamaan wadaadkan looma dhowaadaba waa imti waxaa wey wixiisu waaba dabba u bic kuliya hawshaa qalbiga muslimiinta kugu qaban hayaan sun iyo waabay wey hawl maaha marka si badan baa wa loo raadiyaa baashiya lagu adgud aw iqaalatin bay kugu soo noqotay idan waa isku mid alimaam abu xaniifa wuu naga diidan yahay aradu bilcayb adoontu hadday kugu soo noqoto aradu bilcayb wuu le waba isma bedelin wax isma dele ma jiro waa adoontii kaa tagtay adun baa moodahay inay milkii guuray waxba ma guurin marka alcibratu wuxuu fiirinhayaa bixaqiiqati اlamri baa sawil wuxuu kaloo naga diidan yahay iqaalada adoontii intaad ruux ka iibisay ii celi ulku yidhi ee kugu soo noqotay lacagtina aad celisayna waa wax istibra oma baanu taagan yahay tustabra lanna milkii kama bixin milkiina kuma soo korrin buu taagay wakadalika khiyaar ru'y ilaa wa sawaan waxaa siman xukunkaa la soo sheegay fii wujuub istibra wa sawaan waxaa siman fii wujuub istibra ku bikrun gabadh bikaara ah iyo wathayibon ani ima dhigna matniga laakiin bacdu nusakh baa qoray maxaa idin hoostu le bacd nusq baa dhigahaya wasawaaun xaasima bikrun wahayibu waa mukhaalif limadhabi ibn cumar walaa tustabrau lcadaraau fi saxi bukhaari waayr waad garanaysaa marka waxaan isku haynaa suwarkaani naskina ma gelin cumuumkiisi cumuum laftia ah lama hayo walaa cumuum macnawa lama hayo shareecadu intaan baa lagu sugaa in suuradan iyo masaladan aad hoosgelisa aayad qur-aan xadiid nas caama ijmaac iyo imaa inaad qiyaas ku keento macna nas nas macnihii aad hoosgeyso meeshaan macno nasna lama hayo lafdi cumuum eh, lafdi caamana lama hayo marka ibn cumar iyo ragga taageerada ku xoog badan aan iskaga tagno man wasawaan waxaa siman bikrun waayib waman baa siman istabra'aha albaa'icu baayicu u hubsaday qabla albeyci waa ti aynu nidhi soo nidhi weeye man culimad baraa'atu raximiha ninkii iibinayey ayaa markuu damcay adoonta inuu iibiyeba galmadii buu ka joojiyey ilaa ay dhiig helaysay buu hayey markay dhiigga heshay ayuoo dhiiggii ka dhammaaday buu suuqa keen asagoon ag marin idan taan maxaynu u baaraynaa raximkeeda iyoiyo minkeeda waaba la soo baadhay annagu waxaan leenahay abadan waxaa weeye waa ku siman yihiin waman istabra'aha albaayicu qabla اlbayci ayadna waa ku siman yihiin wa muntaqilatun ilaaqa xadiidkan ku dheganaha wey ilaq xadiidna meesha ma yaal cumuumna ma yaalo ee waxaa weeye macnahan ilxaaqinayna macnahan ka baaraynaa meesha oo ah xuduudu milkin ah xuduudu milkin kaa guud baan ku xidhnayna ku dheganaha wa muntaqilatu mid ka soo guurtay min sabiyin min milki sabiyin wa mra'atin min milki imra'atin iyo wakayruhumaa waa siman yihiin waa isku mid wa sawan waxaa siman weeye fii wujuubi istibraaq muntaqilatu min sabiyin sabi baabaa lahaaba ilmo yaroo shan jir ah yaaba aabbihii oga dhintay oo asagaa milki u lahaa kadibna waxaa la wiilkii wuxuu baahan yahay fiibi u baahan dhaqaalu u baahan addoontaa loo iibiyey addoontiisi baa suuqa la keenay haweenna maba yaqaan agmar iska daayay waxay yihiin iyo waxa laga qabta midna war ooma hayo suuq addoontaasi marka waxay leeyihin shaaficiyo waa in la hubsado oo yaa hubsanaya ninkii iibsada mushtariga asaguna waajib inuu istibra ku sameeya bixaydatin aw biashhurin wa shahrin muntaqilaة min imraati haweeney baa lahaydba haweeney baa ku siisay ka iibsatay kuu hibaysay kuu dardaarantay ilaa akhirihi haween haweeney maay ka faaidaysay hir ximkeed u mashquulisaa ayb iyo waayrihi wakayrihima waa isku mid weeye majbuub kayrku maxaa ka mida ah? nin waxaa addoonta lahaa labadaba la xaabshay soomaali baa caruusa labadaba geysay raayihii iyo ushiba way qaadeen maay ka dheefi idan addoontiisa asnaha ninka ka iibsaday manhaaj baa laydhahd magt waad qoslaysaan manhaaj asagaa wax alba taabanaya kuwii aad soo marteen mamsuuxi iyo majbuubkii wixii o dhan weeyaan intaa waa iskaga tagnay wayajib waxaa waajibaya wayajibu listibraau fii mukaatabatin addoon xolo lagu dhigtay in la hubsado rixinkeedana waa waajib mukaatabadaas oo cujizad la noojiyey oo la samriyey waa maxay addoontiiba waxaa la yidhi hadaad sayidkeedu ku yidhi hadaad xoolaha ii keento waan ku xoraynaya xoolihii bay raadisa way isla weyday markay waba keeni iska soo fadhiisa addoon baa tahay waa waa kaa riday kitaaba la mukaatabeeyey wixiina way keeni weyday waxaan la xukumay inay hantida iska bixin karin fakaatibahum in calimtum fiihim khayran baa khayr la bay noqoto xog iyo meherad la bay noqotay gurigeeda iskaga soo noqon wey taa laftirkeedu sayidkii markay aad xukuntay inaysan anta iska bixin karin ee kugu soo noqoto waa inaad ka hubsato dhiig ku hubsato ilaa ay dhiigka shoma galmoon karto wey bilaabo meelaha ay ka soo qarafaysatay ama ay howlahaa soo marmartay ama nin kaleba ogol ama soo sinaystaa dhici karta mar hadday mulkigaadi ka bixi gaadha bikitaaba saxiixa kadibna ay ku soo noqoto markay iska bixin weye soo laabatay waxay ka dhigan tahay milki kugu soo darriye oo soo cusboonaaday macnaha inaad gaarteen baan u malay waan iskaga wakada waxaa lamida murtadatun wayajib اlstibraau wey fii murtadatin fi lasaxi mid ridowday adoon ridowda addoon ba ahayd ama way ridooda cafan markay ridooda bay soo islaamta hadday ridooda saa ku tagto waxay naga dhexey ma jirto gaal wey kala tagte murtadana looma galmoodo waa la kala tegay laakiin talaada waa maxay way ridowda adoontii kadibna way soo islaamta markay soo islaamta hadda waa ma marka ayadaa milkigaadi ka baxda wey biridda uma aslamat fadakalat fii milkika biاslaam marka waa xuduuu milki macnaha inaad garateen baan u balay abu xaniifa wuxuu leeyahay isbarmeesha ma yaallo laa fi irtidaadihi walaa fi irtidaadiha addoontu iska noqoto muslimad ah way ka baxday uma galmoon kartid muslimadda ah ahi adigii baa soo islaamay intaan cidiyadee dhammaanin idan shaabici waxay leeyihiin tastabri waa in adaan la hobsado oo gabadha dhig lagu hobsado marka murtadada iyo murtadku waa isku mid abu xaniif ra'yigiisaad muddo inuu quruxsan yahay maxaanu anugu ka eegaynaa ciladii guuda ahayd bijaamici xuduud اlmilki ayb laa man khalad buu ii qoray aniga laakiin laa man xallad baa sawaab ah khalad baa ii dhigan laa man xallad hadaa huwa sawaab laa man xallat min sawmin waictikaafin waixraamin waxaydin wa nifaasin warahnin wa fi lixraami wajhun wuxuu sheekhuu yidhi laa man haweenay iyadoo istibra ku waajibi maayo dhiig tirsana la oran maayo xallad ka xalaalowday min sow min sow gabadhu bil ramadaan bay soomaysa adoonta oo waajib baa leeyahay markuu soonku dhammaado la dhihi maayo intay soomaneyd galmeedu xaaraan bay kaa ahayde markay afurtana galmeed baa kuu bannaanaatay waxay ka dhigan in milki kuu soo kordhay hubsar xilmka lagu odhan maayo maxaa yeelay maanicun baa ku qumay mooyeene milkigaada kama bixin adoontii soomaysay intay saaimada maada galmoon karin maanicu soom baa ku qumay laakiin weli waxay ku jirtaa milki taam ah wax soo kordhay ma jiro waa ka xalaalowday gabadh nadar ku gashay inay ictikaafto ayib ama muctakafay ayadoon ku nadarinba muctakafa ma loo galmoodaa maya galmadii mamnuuc ma kaa noqotay haa ictikaafkii bay ka baxday markay ka baxday ma dhahaynaa soo waa in lagu hubsado maya lanna milkigii ma soo dariyin ee maanicunbaa meesha wa ixraamin xaj bay ka baxda ama cumray ka xalaalowday muctamiray ahayd ama xaajay ahayd xaj bay ku jirtay markaasay ka xalaalowday dhihi mayno addoontii ilaa ku hubsato sayidow uma galmoon karta lagu odhan maayo maxaa yeelay milkigaadaba kama bixine maanicun baa ku qumay kaxaydan wa nifaasin ah kaxaydan wa nifaas ayib wa fi lraami wa fi taxalluli min ixraam wajhun baa ku jira oo qaba fii wujuubi listibraaq wejbaa wuxuu leeyahay aan kala qaadno soonka iyo ictikaafkii howla waa idinka yeelay iyo nifaaskii iyo xaydki waa idinka yeelay laakiin haweeney xarmatay addoon xarmat cumro xidhatay xaj xidhatay markay ka xalaado xajkii cumrada waa in la hubsado raximkeeda biwadci xamli aw baxaydad lagu hubsado isibraa maxaa yeele wuxuu leeya ihraamku waa ka weya laannu guurkaaban asixin buu leeyahay ihraamku muxrim lamana guuriyo lamana guursado muxrim mana guuriyo mana wakiilla ma noqdo welina ma noqdo hawshaa waa xidhanta baabulixraam marka waa ka xoog badan yul hawlahan kale cilada marka waxaa wejiga wa lagu baabiiye wejga weji daciifa wey laakiin asaga waa inaad ogaato wuxuu leeyahay qiyaasan cala ridda qiyaasan cala riddu wejku leeyahay asagu riddadii oo kaley la mid tahay aan iskaga tagnay walow ishtara hadduu soo gato zawjatahu xaaskiisii buu soo iibsaday wanfasakha nikaaxuha haddii istuxiba istibraa baa la suneeyaa maxay ka dhigan adoon buu qabay wey adoon buu qabay waad soo adoon buu qabay xaas u ahayd xor haweeney guursan waaye adoonbuu marka qabay adoontii uu qabay ee nin kale uu lahaa iyuuba iibsaday intu ooguu urursaday islaantan lagu haystaaba nafta kuu keentay wuuba faasada u iibsaday wuxuu ka iibsaday min sayidiha sayidkeedaba ka gaatay horaan muxuu qabay adoonnimuu ku qabay oo zawjay u ahayd hadda markuu soo iibsadayna waa adoon wuxuu u golmay bimilki lyamiin horaan galmada waa u bannaanayd haddana way u banaan tahay laakiin labada sabab ee galmada banneeye kala duwan horaan waxaad ogu galmoon jirta inay xaas kuu tahay ka zawja oo markaad qabtay wey sayidna uu lahaa addoon markii adugu aad addoontii la soo wareegtayna nikaaxi wuu fasakmahayaa zawjana kuumaha addoontu ee waa xoolahaadii waxaad ugu galmoon kartaa bimilki اlyamiin smayna fahmin ustuxiba waa waxaa la suneeyay istibraag maadaama qaabka aad ku banaysan xubinkeeda taranka uu kala duwan yahay sababul xilli u kala duwanaaday bal waxay u yar in wax soo kordhay ustuxiba اlistibraag macnaha inaad fahanteen baan u malayn waan ka socon karaa ayb laakiin waajib dhihi mayno wujuub ma keeni mayno waxaa biyi hore adaa lahaa kuwan dambana adaa leh adunbaa meeshan ku dhaqmahayaa kugu haysta maxaad hubsan waxaad hubsanaysa maxay ta ayib marka ustuxiba laakiin maadaama isbedel jiro midda kale waxaan leenahay waladkii hore ay intay addoontayd kuu dhashay intay zawjadeed kuu dhashay cafwan iyo ka dambe way kala duwan yihiin ka dambea xoog badan ka dambe ayaa ka nasab wanaagsan oo ka shariifsan kii hore maxaa yeelay addoon baad qabta nin leeyahay ilmahay ku dhasho marka hore addoonnimay ku guntami uma yactiqu ilaa hooye addoonaad dhashay addoonnimay ku guntami kadibna wuu xuubsiibanoo maadaama aabbuhu xor yahay xornimuu u laakiin marka addoontu adu aad leedahay oo sayidkiidaatay galma u galmootay ilmaha ka abuurma marka u horeysa wuxuu guntamahaya asagoo xor ah alxuriyatu waa asliya eh, marka dambe marka horena waxay ahayd muntaqila eh, min cubudiya marka isku nasabma halkaasay minsanayaan iyo wii la mida waqiila waxaa la yajibu qiilku asagoo halkaasu eegaya qiilku wuxuu fiirinaya macnihi soo horno milki baa cusbanay litajadu milkin qiilkaa ka qiimo badan haddii lagu xidhahayo istibraagu lagu xidhahayo milki soo kordhay qiilkaa gar maxaa yeele addoontu marka hore xaas bay kuu ahayd zawjay kuu ahayd milkina gacantoodana kuma jirin aduguna maadaan lahayn xoolahadiina ma ahayd laakiin markaad soo iibsato maxay noqotay waxaad adugu waleedahay haddaad dhimata lagaa dhaxali allahuma inay mawlada noqotaba mooyeen oo xoolo aad leedahay milki baa soo kordhay haddaan marka soo nidhi sababul isbraa waa labo xuduudu milkin aw zawaalu milkin wa firaash waa taaganya iilku marka macnahaasu milcsanaya wabihi qaala jamaacat min fuqahaa xanaabila iilka siduu qabo wadaado xanaabilo badan baa ku tagay walow malaka hadduu mulkiyo musawajatan haweenay la guuriyoo la qaba adoon aw muctadan min hayrihi lam yajib istibraau istibr ma waajibayo walow malaka hadduu hantiyo musawaja adoon la qabu mulkiyey adoonuu sayid hebel leeahay oo cabdulaahi qabay iyo aniga xasana iibsaday addoonta haddaan iibsaday maa aniga ma istira igu waajibi maya maxaa yeele nin bay waxaas u tahay waxay ku mashquulshan tahay bixaqi اlkhayr waa firaash lizawjin aakhar maxaan anugu marka hubsanaya walow malaka musawajatan aw muctada min hayrihi wey ama nin kale ka ciddirsanaysa lam yajib اlاstibrاء istibra ma waajib lanna waa mashquulaة bimaai hayrihi falaa macna lاstibra macnaha wuu iska cadyahay fain zaala hadday zuulaan sawjnimadii iyo ciddadii wajaba alistibraau fi اladhar ile markaa toos bay kugu soo wareegtay adaana u galmoon kara marka iyada ayb waad milkiday milkiga macna ma laho maanic baa qumayn wey meeshan ayada ah oo farjigeedii ma banaysan karti mana galmoon karti maxaa yeele tan nin baa qaba aada iibsatay nin bay xaas u tahay middanna nin kaleba ka dirsanaysa milkidide marka labadii nin oo horeun bay ka cidtirsanhayaan oo iska fiirin maya adugu waxba ma soo korin laakiin markuu ninkii uu furo ciddadiina ay dhammaato adiga ay kugu soo wareegto milkigaadi waxaa ku biiraya shardigiisoo ah inaad u galmoon karto xalaal kuu tahay marka isibraa la rabaa fain zaala hadday ciddadii iyo zawjnimadii ay zuulaan weyn wajaba lisbraau fi lahari baa waajibay maxaa yeelay milkibaa soo kordhay maca zawaali اlmaanic muqtadihii baa la helay weeye maca zawaal almaanic aلثaanي sababka labaad ee waajibiye istibre zawaalu firaashin lahu wey zawaalu firaashin soomana soma xuduudu milkin aw aw zawaaluhu tiibuu hadda ka hadlaya wadaadku zawaalu firaashin firaash inuu zuulo wey oo lahu usun can amatin addoonuu ka zuulo addoona xaas ku ahayd u galmoonaysa ayaa gacantada ka baxday amadaasoo mawduucatin loo galmooday ayri mustawlada shardi wey addoonaad u galmootay odan ka ilma dhashan o waxba kuu dhalin ayaa gacantaada ka baxday aw mustawlada gacantaada ka baxday zawaalu firaashi mustawlada wey mid laga ilma dhashada ayaa gacantaada ka baxday maxay kaga baxday bicitqin xorayn ood xoraysay cidqigaa ama mucallaq ha noqdo ama munajas ha ama munajas ha qabla mowti sayid hawshan dhan waa inay dhacdo intuun sayidku dhimanin ila mustawlada waa taqaanaa addoontaad u galmootay ee ilma kuu dhashay maalinkaad qalaf tidhaahdo ayadna way xoroobaysa si otomaatiga ah. laakiin waa maxay waa addoonaad qabtay oo ilma kuu dhashay ayaad xoraysay intaadan dhimanin cidqi mucallaqa aw munajasa ayib aw mowti sayid mustawlada bicitqin kuu xorowday aw bimowti sayid ayib marka iyaduna waxaa waajibaya ninka dambe gacantiisu ay gelayso waa inuu iska istibrayo aduguna xaq baad ku leedahay biyahaadi iyo ninka dambe si loo kala soco istibra in la helo wey waa in la helo sayidina ibni cumar ka soo inuu odhan jiray ciddat umulwalad umulwalad ciddadeedu idaa maata sayiduha wاlamatu idaa cutiqat oo wahibat xaydatu isaga maslada tafsiil addoommo badan buu la tacaamulay marka fatwada iyo howlaha cad asagun baa laga haya markii saciid mansuur baa wariya aarka iyo bayhaqi fi suqra wa fi kubra bisanadin saxiix addoontu hadduu sayidkeedii ka dhinto ama la xoreeyo ama cid loo sii hibeeyo waxaa lagu hubsan bixayda ciddadeeda waa xaydadaas macnaha waa iska cadyahay waana madhab fuqahaa madiina la yidhahda bilaa mukhaalif wa bihi qaala maalik wuxuuna umka muwaaa ku yidhi maalik markaynu maraynin wa huwa almru cindana wa huwa almru cindana ayb laakiin abu xaniifa nagu diidan abu xaniifa nagu diidan hawshaas muran ka qaba khilaaf xagga ciddada khaasatan walow madad hadday tagtaa iska caddahay waxaan hadalka kale soocahayaa xaqii zawjkeeda u galmooday iyo sayidkeeda waa la ilaalin kan dambe guursan doona ama gatayna waa la ilaalinaya xaqiis walow madad hadday tagto muddatu istibraai muddo wax xubsi baa tagtay dhiig xilli ay heli lahayd tagay ama hadday ahay saddex bilood baa dhammaatay ama bil baa dhammaatay calaa khilaaf waynu gaari doonnaa muddada xaggay ku tagtay calaa mustawladatin mid laga ilmo dhashaday hayru musawajati walaa muctadad waynu soo taas waad soo marteen ku sawalow malaka musawajatan aw muctadad ku soo marteen mid mustawladatin hayri musawajatin walaa muctada uma actaqaha markaasuu xoreeyey addoon ayaa waxay joogtay muddo rixinkeeda la hobsan karo inuusan ilmo ku jirin muddadii baa tagtay calaa mustawlada addoon laga ilmo dhashada wey uma actaqaha sayidkii aw maata canha siidkii ka dhintay wajaba istibraau istibr baa waajibaya i hadaynu abso qiyaasan calaa lusuumi min zawali nikaaxiha haddaba haddii la furo nin uu qabo oo ninku uu furo soo cidda ma waa lamid baan leenahay muddadii horee tagtay macna ma laha maalan baad qabtay dhiig ba heshay dhiig labaad ba adoon ag marin ood hubta riximkeeda ku jirin baad furtay soo cidda waajibayn tana waa lamid baan leenay muddadaa tagtay hawl noo taalla ma ah ayib ama aan ka dhintay kadib ayaa waxaa waajibaya istibraa ila zawaalu firaash baa meesha iyo nin dambe milkigiisa gashay ama xornimo kale marka si loo kala sooco miyaahda aan sababtun iskugu darmanin wajab alistibra fi asax qultu waxaan adanawow ahay masale lamida iga dhegayso taas u dhow laakiin ka duwan walow istabraa amatan mawduuca hadduu hubsado addoon loo mawuuatin lah way had mawuuatin lah asagaa u galmooda oo hayru mustawlada mustawlada soo marta had faactaqaha markaasuu xoreeyey lam yajib ma waajibahayo icaada listibraad istibrig in la soo celiyo dib loo hubsado waajib ma ah waa maxay addoon u galmootay oo dhowr bilood ka hor u galmootayba waxaa tahay balukaadi inay uur leedahay kale dhiigba heshay way iska mid labaadba heshay way iska joogtay waa tusaalan oga jeednaa waxaad hubsatay in raximkeedu uu maran yahaan hubsanay kadib baad oraysa adoon ag marin markaan xoreeyo oo zawaalu milkin yimid ama zawaalu firaash haddaan dhehnay ilan xaas bay ku ahayday zawaalu firaash yimid ma dhahaynaa waxaa laga rabaa istibra labaad lam yajib ilistibra maxay waan soo hubsanay oo tan iyo teoru maxay kala duwan yihiin ya waxaa lagu yidhi walow madad muddaة اstibraa calى mustawladati uma actaqaha aw maata canha wajaba اlistibraau tanna wxuu yhi walow amatan mawطuca qasadka kala duwan yihi waa niyada keliya niyada keliyan ba meesha taalla ninkana wuxuu u qastay inuu kuurgalo hubsado hawsha ayada doonaya intuu kala soco wiiisu hubsado inuu iska fasaxo kaana waxay islaan la qabo iska socoto muddadu iska dhammaatay iskeed wa qorshana meeshuu soo holin intaan baa udhaxays wa tatasawaju midan dambe way guursan filxaali isla marka maxaa yeelay suurada marka waay baabiinaysaa oo xoojinaysaa suuradan waxay baabiinaysaa ra'yigii shaaficiyada iyo xanafiyada iyo xanaabilada waxayna xoojinaysaa ra'yigii maalig iyo qolyihii lahaa haddii raximkeeda loobsado ciddo looma baahno marka hawsha furuucda shaaci meel bay ka galaangeli hadday baashu cibaado maxda ata waxay ahayd sida inay ku socoto markuu xoreeyeyba ay bilaabato istibra bilado lizawaali firaash id laa tushbihu haadihi buu kuuli nawatan ma shabahdo mankuuxatan islaan la qabeen ma shabahdo tii hore laakiin way shabadaaba kuleey tii hore madad muddatu istibraa'in waxay shabahdaa islaan la qabo la furay laakiin tan ma shabahdo ku yihi mankuuxa wallahu tacaala aclam waa runto ma shabahdo hadda waa islaan loo dhabagalay riximkeedii kadibna la xoreeyey si wax loo kala soco maqsuudkuna wuxuu ahaa fii ciddat istibra macno macluum ah alhaali fii ciddat اlama waxaa weeye waa almacna wاlhaali fii ciddat اlxaraa'irna waa atacabudu wاlcibaada wayaxrum waxaa xaarana walaa yancaqidu iska ogow hadda taxriimku marna buطlaan buu keenaa marna ma keeno hunaa waa kii keenay wayaxrumu waxaa xaaraana walaa yancaqidu xaggana aan guntamayn taswiiju amatin mawuu'atin adoon loo galmoodo adg u galmooto inaad nin u guuriso ma banaano wamustawlada adoon laga ilmo dhashaday qabla istibraa intaan la hubsana riximkoodu lianlaa yakhtali almaan macno banaanka ya loo iska cadweyahate wa wixii nabigu diidayba xadiidka ruwayfic laa yaxilu limri'in yuminu biاllahi walyowm اlaakhir an yasqiya maahu zarca hayrihi waad garanaysa adoon adugu aad galmootay ood qabtay iyo mid kuu ilmo dhashay in aad guuriso oo nin kale u guuriso lama og waa meher meher la saaray meher meher la saaray wey muxuu ihi wadaadkii wadaadkii reer dhanaan ee ka xukumay muxuu ihi muqnigii haddaan malawgii baadhay meher meher la saaraa diinta alla meelle kuma yaale wadaadkaa marya haweyn waa diinta malaggeeda bu almuhim waxaa weeye meher meher ma qabto meher meher ma qabto ayb sheekh cabditimidoo waxaa la yidhi yaa nin laba nin baa isku qabsaday haweeney marka wadaadka shacabtimadoba soomaalida wawad ka reer magaalsanaa kutubta shaaficida ee qamaraynka nihaayaha iyo tuxfaha wuu haystay kutubta wahaabiyada iyo zaydidana wuu haystay nayl awtaarka iyo subul salaamka iyo howlaha wuu haystay markay wadaadaha haaiciy shaaficiyada soomaaliya jooga ama ogaadaya loo sheekho islaanta waa kaniga noqota kana ka waxaan qaalin baan bixinaya waxa lai firiyo oo kutubta shaaficiyada qeyl laga waayo abaaxad meesha u taallo goonida sanduuq gooni oo ugu jiraan kutubtan goonida iyo uga qiilfeerin jiray marka shacabtimida waxa loodhan jira ninka masala dheer godanka soomaaliya galbeed ma joogo marka wadaad baa reerdhaana intuu islaan iyo ku kale isku qabteen iyo xoolo badan bixiyey marka wuxuu damcay sheekhu inuu qiil u raadiyo wadaadku markuu masalada fiiriyey ninkii dambe ayay islaantu inuu leeyahay baa u caddaatay kan dambe islaamka uu xukumay baa sheekhu habeen isxigaan habeen isxigaan ka hore laga xukumayna waa waa hayb kale ama waa qoys kale u ah marka gabay tiri gabaygaas intaas hadda ka xusuusta ayib marka malowgu suqulba kuma leh lakin waa caami malowgu waa kitaab mantiqa kitaab mantiqa weeyo gooni ah laakiin muqnigu waa sharxi minhaajku waa fasaxan yahay marka wuxuu hi haddaan mnigi muqnigii haddaan malowgigii baadhay buu meher la saaraa diinta lameel kuma yaal wuuu wadaadka marya haweyni waa diinta madageeda almuhim hadda mehermeher ma qabanayaan oga jeedaa aynu ka soconna wuxuu ihi sheekhu walow actaqa hadduu xoreeyo mustawladatahu tuka ilmo dhashaday buu xoreeyey falaa falahu nikaaxuha bilstibraa'in fi lasaxi haddana waa nafsa shay macnihii ay maaliki abulcabaas ibn surayj iyo abulxasan royaan iyo dam cali aahiri ay fiiriyeen bay haddana shaaficiya fadhiyeen walow actaqa hadduu xoreeyo mustawladatu addoonu ka ilma dhashaday buu xoreeyey falahu waxaa u bannaan nikaaxo islamarkaa inuu meersado bilistibraa'in filasa haddaynu qabsano waxaan uga qiyaas qaadanay masale kale oo ah gabadh baad furtay waad ka khulcatay rajciye ah ciddada iyadoo ku jirta soo ma soo ceshan kartid hadday tahay ka fasakhatay mar labaad baad ayadoon ciddadii dhammaanin baad guursan karta oo dooni karta idan tiibay la mid tahay wy anaa ka ilma dhashanayay kadibna waan xoreeyey isla markaa baan dooni karaa wy waanunba isku cishanaya sooma iga taro igu tiri wixii oran iska lahaa waxana anaa iska le filas muqaabilku wuxuu leeyahay waxbaa soo kordhay oo milkii baa isbedelay horan mamluukay ahayd haddana waa zawjo madax bannaan oo xor ah waa zawaalu firaashina waa yaallaa xuduudka faraashina meesha waa yaalla cusube oo xornimo eh halala yimaaduu taagan yahay asagu istibraagi walow actaqaha hadduu xoreeyo addoontii aw maata ama ka dhinto wahiya musawajatun iyadoo la qabo fala stibraa'a ma jiro liannaha laysa firaashan lisayid fala stibraa asagii asagabaa laga hadlaya isaga xaggiisa addoonuu lahaaba xoreeyey ama wuu ka dhintayba wahiya musawaja iyadoo la qabo nin kale uu qabo fala stibraaa fi xaqii lanna sugu xaasna ooma ahayn oomana galmoonin kama ilmo dhashanin idan nin kalaba qabayba fala stibraa fi xaqihi taasaa laga hadlaaya lann istibra waxaa la rabay in adiga istimtaacu kuu banaanaado kii horena ay ka soo guurtaa la rabay meeshana middaa ma taalla wuxuu u gudbay marka hunaa wuxuu soo dhameeyey wuxuu soo dhameeyey asbaabtii istibraha keenaysa wuxuu u gudbay sheekhu qadru listibraa qadarka gabadha lagu hubsanayo inaan ilmo ku jirin waa qadarkee wahuwa biqurin istibraagi biqurin wahuwa xaydatun hal dhiig baa lagu hubsan in riximkeedu iyo maran yahay kaamilatun dhammaystiran filjadiid haddaynu qabsanno qadiim wuxuu leeyahay qurcigu waa uhri halkiibuu la maray qurcigu waa uhri sawaabkuna waa xaydo wey nabigaa kala saaray xataa taxiida xaydatan nabigaa cadeeyey calayh isalaat wasalaam xata taxiida xaydatan ayb wadaatu ashhurin bishahrin wa huwa biqur'in wadaatu ashhurina bishahrin weeye tii aan sagiirada ahayd ama aayisada ahayd ama aan dhiigba helaynin iyaduna bil baa lagu hubsan lanna qur'igii xaydadii waaxidkayd waxay u dhigantaa weeye hal bil bay u dhigantaa waana iska iyaas waa iska qiyaas wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan bialaa ra saddex dhigba cafwan alaaa ashhurin saddex bilood baa loo firin nadaran lilxaala araahina waxaan eegaynaa weeye xaaladda hadda taagan xaaladda taagan baan firinayn taasuu marka asagu eegahaya wuxuu leeyahay labaa isku hayo midna waxaa weye wuxuu fiirinhayaa aayiso haweenay dhig ka quusatay ama aan gaarin qur-aanku hal meel buu ku sheegay wuxuuna sheegay saddex bilood wixii dhiig tirsanaya asalka nabigu cadeeye baan u celinaynaa xataa taxiida xaydatan wii laakiin aan dhiig lahayn waxaan u celinaynaa asalkii macluumka ahaa fi lxaraa'ir ee saddexda bilood ah halkaas marka qiilku aadaya waana sida mashhuurka ah can eh, axmed sida hadda inoo qaban wa fii qowlinta talaata ashhur axmed baa qaba waa mashhuur madhabi axmed waana eh, culummadii xilligii cumar cabdicasiis joogtay say ku tageen wey cumar cabdilcaiis xilligiisii culammadii joogtay buu iskugu yeedhay haweenkii umulisooyinkaha ee howlahan yaqaanina wuu yeedhay markaasuu yidhi haweenka aan dhiig helaynin bal ka taliya wadaadii waxay isku raaceen iyo umulisooyinkii in saddex bilood loo qabto saddex bilood waxay dhaheen waa xilli saddexdaa bilood waa muddada uu ilmuhu si fiican ugu caddaan karo wixii ka horeeya waa baltan iyo shaki fa akhada bihi cumar baa ku dhaqmay cabdilcasiis fuqahadii xilligiisibaa qaatay dhakhaatiirtiibaa ku raacay waana mashhuuru madhabi axmed weeye bayhaqi baana aarkaa soo saara fi sunan fii macrifi sunan walaahaar mujaladka ko iyo tobnaad laba boqol iyo ko waxaamilu masbiyatun wa ciddatu xaamilin masbiya ciddada addoon lasoo qafaashay oo xaamilo ah. aw saala canha firaashu sayidin ama uu ka qaba firaashkiisa uu bimacnaa ninkii qabay gacantiisi ka baxday waaa loo jeeda hadda iyo howlaha soomaalia ma taqaanee ninkii qabay gacantiisii ka baxday waxaamilun masbiyatun mid xaam uur leh oo lasoo qafaashay aw zala canha firaaju sayidin ama ninkii qabay u galmoonaya gacantiisi ka baxda ama ha ama cid kale ha siiya ama ha hibeeye biwadcihi biwadci اlxamli wey ciddadeedu waa inay dhasho laa tudacu xaamila xataa tadacadi weeye naskii baa xadiidka abi saciid iyo keyrkii baa ku cad wain mulikat haddii la mulkiyo bishiraain wain mulikat ilaamil aamilada weli kuu sota la socda wain mulikat haddii la mulkiyo tii xaamilada ahayd bishiraain iib baa lagu mulkiyey faqad sabaqa waxaa soo hormaray alistibra'a fi lxaali isla markaa inaan la hubsanaynin goormaa lo ageen ku soo marteen waxaan ku soo maray waxaad ku soo marteen walow walow malaka musawi aw muctada min hayrihi lam yajib lam yajib fain zaala wajaba wajaba fi lad halkaasaad kusoo marteen ayib aynu ka socono wain mulikat haddii la mulkiyo bishiraa'in baa lagu mulkiy wahiya xaamilun min zawjin aw min wadi shubha kala qaadi mayse faqad sabaq waxaa soo hormay an istibra'a fi lxaal isla markaaba inaan istibra lagu samaynayn wainamaa yajib اlistibraa'u bacda zawaali الnikaaxi iyo wاlcidda ciddadu markay dhammaato ama ninku uu soo furo kadib bay waajibaysaa istibruhu wuxuu hadda ujeeda waa maxay alistibraa biwadci اxamli wey nin bayba ka tirsanaysaa istibrukaa ku socon maayo waxaynu ku soo maray xataa ciddadii xaraartaynu ku soo maray ciddadii xaraartaynu ku soo maray laba ciddo oo min shaksayn ah hadday islaanta ku kulma waa kuso marteen laba ciddo laba ciddo min shaksayni muxtarimayn waxay ku soo marteen ka hore ciddidiisa in la dhammayn kadibna tu cusub ay bilaabi hadduusan markaa xamli jirin hadduu xamligu jirana yuqadamu ah, waad soo marteen bacda wadci اlxamli bayna ciddo cusub bilaabaysa sidoo kale wey maadaama ay xaamilo tahay kadibna la iibiyey ninka dambe mushtariga iibsaday xilligaa ka waxba hubsan maayo markay dhasho oo ninka hore ilmihiis bannaanka iska geeyo iyo markaa haddana uu hubsanaya oo intaasoo wa ku hahay faqad sabaqa alistibraa fi lxaali lianna waa xaamila min hayrihi horta ha dhasho waxay ka dhiganta marka inay ku kulmeen waa laba cido min shaksayni muxtarimayn weeye markay dhasho ama nikaaxu meesha ka baxo kadib bay ciddo cusub iyo istibra cusub bilaabanay macnahaasaa loo jeeda qultu waxaan idhahda nawi ahay yaxsul istibra waa ku hirgalaa biwadci xamli zina uur zina oo garacnimo ah waa ku hirgalaa waa lamid adib ah, nabiga uma kala qaadin baan leenahay walaa daatu xamli cafwan ee laa tuaw xamli xataa tadac nabiga ma kala qaadin inay zina ka uur tahay iyo inay xalaal ka uur tahay ma kala qaadin subanuhu fil asaxi wallahu aclam sidaasuu nabigu yidhi marka eh, halkan waxaa ka muuqata inay ixtiraamayaan shaaficiyadu uurka xurma ee zinada ah oo ixtiraamayaan ciddada ku go-ayso ku hirgelayso laakiin kitaabu nikaax waxaad ku soo marteen awaa'ilkiisii inuusan xurmo lahayn oo gabadhii kurigii shukaansanay uu ka zinaystay uurka lahayd iyadoo uura ninka lagu meherin karaba habeenkana uu la aqalgeli karo ayb halkaasay iyagu mareen wadaadana waxay dhaheen lama meherba ma qabto lannu cidday ku jirtaa ilahna wuxuu yidhi wulaatulacmaali ajaluhuna yadacna ma kala qaadin ilaahay ma kala qaadin ama xalaalha xaamil ha ka noqoto xagga cumuumka wey siyaaqa kamaadn cumuumka lafdiga ah unka lafdigana fuqado dhan baa isticmaala iyagoon siyaaqa firinayn marka halkan waa xurmeeyeen meeshaasna maysan xurmayn nimanna waxay yidhahdeen waa la meherin karaa haweeney wicil riman waa la meherin karaa laakiin ninka loo meheriyo oma galmoon karo nimankaasaa romba waa maalikiyada wayrooyin waxay leeyihiin nikaaxu waa xalaal waxay wadana waa xaaraan wada shayga xalaashaya nan joojini oo gabadha ninkaa lagu meheriy laakiin ooma galmoon karo ilaa ay dhasho nabigaa yidhi walaa tudaw xamilun xataa tadaca man kaana yuminu biاllahi walyowm اlaakhir falaa yusqi maa'ahu zarca hayrihi walad zinana waladkaadi ma aha shuqul kuguma laha yuusiikum allahu fii awlaadikum ma soo gelin waari maaha shuqul kuguma laha idan maxay kala qaadeen nikaaxi iyo galmadii shaaficiyada iyagu waxaa weeye meeshan waa lagaga xoog badan yahay ayb wاlcilm cind allah walow mada hadduu tago zamanu istibraain xilli waxubsi baa tagay bacda almilki hanasho kadib wa qabla alqabdi gacankudhigid ka hor xusiba waa la xisaabayaa in malaka biirtin wakada bacda shiraain fi lasaxi laa hibatin hadda wuxuu u gudbahayaa masaa'il iska dhib yarood soo marteen dhowr goor asalkeed aad soo marteen zamanu istibraain adoon baad soo gadatay ama waa waa lagu ama waa laguu dardaarmay ama waa dhaxsha wxay doona noqote walow madaa zamanu istibraa'in baa bacda almilki tagay inta aad milkidee gacan lagu siiyey addoontan ama aad dhaxashay ama aad soo iibsatay waxay ka soo wareeg laba dhiigii ka badan baa ka soo wareega matala wa qabla alqabdi gacanna kumaadan dhigin gacanna kumaadhigin waaad addoonta iblahayd soo garmaysaa waanku sii awe gaaris bay jirtaa waa kusoo dirahaya laakiin adaas kee la idan waad milkiday wiilan gaaris bay kaasida gacanta kumaana dhigin intay gaaris ku maqnay soo socoteen waxaa ka soo wareegay dhowr dhiig ama dhiig ka badan hadday daatu aqra ahayd hadday tirsanaysay aysa ahayd saqiiro ahaydna saddex bilood ama bil aynu soo marra dee bilka ah xusiba muddada waa la xisaabi xusiba zamanu zamanka isbira waa la xisaabi laakiin goorma in malaka biirin hadduu dhaxal ku mulkiyey addoonta waaan leenahay wixii dhaxal lagu mulkiyey adoon qibdoonin baa lasii iibin karaa xelwi aabbahabaa dhintay wuuu ka dhig hanti intaas hebelow qaadi hebel baa maanta loo geeyey waa la soo agaagay inta awe xaafid hebele xoolaha lagu geeyey halkaasay joogaan orad aad waaban haddaad gadan karta adoon milki qibdooninba adoon qibdoonin wixii dhaxal lagu mulkiyo waxaa lasii iibin karaa qabla alqabdi lanna waa milki taam aan waa milki taam halkaasi marka waa ka maqbuudu xukma wey xoolahaasi maqbuud xisan ma ah laakiin waa waa la qibdoodayo gacanta lagu dhigay xukman sharcan sidaasaan marayna wakadaa waxaa la mid a shiraaun baa lamida dhaxalka waxaa la mid a shiraa in mulikad bishiraa'inna waa zamankaa dhaafay waa la xisaabi ee tegey waa la xisaabi wain lam yaqbid wain lam yaqbid ltamaam milki wa lusuumihi baynu leenahay waa shardiga aan soo maro ahaa isdara waxaa la shardiyaa inuu noqdo bada waxaan soo maray inuu yahay bacda lusuumi اlmilki wa bacda alqabdi masaailka laga soo reebhayo wy qibdiga inuu dhacay baa laga soo qaadi irtiga iyo shiraaga filas haddaynu qabsan wayna ka duwanta waxaan leenahay addoommada iyo xoolaha kale way kala duwan yihiin waxay marka uga soo reebeen shaaficiyadu ma aaan wakada shiraaun fi asax wakada in mulika bishiraain bay ka dhigan tahay filastin qabsan laa in mulika bihibatin hibo haddii lagu mulkiyey bacdamaa shaygu lagu hibeeye lagu siiyeyna ay muddatu istibraa tagtay xaggana marka ayadaa muddadaa lama xisaabayo markaad qibdooda kadib bay bilaabaysaa istibra cusub lanna waynu soo maray shardulhiba wuxuu ahaa alqabd wixii lagu siiyey ee lagu hibeeye ma mulkidid milki taama ilaa gacanta ku dhigto sidaa darteed sayidina abubakr sidiq radiallahu tacala canhu hooyadan caaisho ayuu siiyey beer beertiis wuxuu ka siiyey labaatan wisqi buu ihi caaisho adaanku siiyo gooso hooyadanoo mashquulshanoo weli aan labaatanka wisqi la soo wareegin ayaa sayidina abubakar geeriyooday markuu naftu ka baxaysaybu marka dardaarmay wuxuu yidhi hantida aan ka dhintay waa intaas adiga iyo hebel iyo hebel iyo walaasha asmo iyo raggii buu tiriyey iyo khaarija binti zayd gabadha ina khaarijo ah uurkay leedana waa gabadh baan filahaya gabadhan dhaxalka lagu daro islan xaamil gabadh bay wadaa saan filahaya kadibna sidii bay noqotay abubakar firaasadiisi gabarh bay dhashay markaasuu yihi xoolihii aan ku siiyey labaatanka ahaana aabbow ruuxaan kaa jeclay maanta ma jire laakiin waad khaldantayo intaan noolaa maadan he maadan qaybdoonin winamaa huwa irun wixii hadda ka dambeeyey idan alhiba laguma mulkiyo ilaa biqabdin saa darteed baana u xisaabanaysa marka oo waxaa maqan weeye tamaamulmilki baan hirgelin sababka ha la bidaayadiisa laakiin lam yatima licadam اlqabd ya qabla qabd waa gu noqon kara lakin bacd qabdi maya walow ishtara hadduu soo iibsado majuusiyatan mid dab caabud ah aw murtida waa lamide eh. fa faxaadad markaasay xayshay aw wadacad way dhashay aw inqadat ilashhur isku mid wey bilihii baa u dhammaaday xaamilad ahaydoo way dhashay dhiig bay heshay markuu soo ibsaday kadib hadda uma aslama markaasay islaamtay lam yakfi xayduhaa wey xaydkii ay heshay kuma fillo istibra kuma fillo maxaa yeele xaydkaas iyo ibsigaadu horaanba kuma banaynaynin galmadeeda kalaashay weeye majuusiya looma galmoodo nin muslimin u galmoodona ma banaanaan leen anagu waa lamid lam yakfi xayduha lanno milkiga iyo istibraha keenahaya kuu banaynaya galmo ayaan horta anagu qorsha anagu eegaynaa milkiga aad milkida addoontan iyo istibrihiba hadduusan galmo kuu banaynayn maamuxay waxba kama jiraan wey markay islaanto uun unbaa istibr ood u galmoon karto markaa unbaa la fiirinhayaa riximkeeda in la baadho oo la ubsado wayaxrum waxaa xaaraana alistimtaacu ku raaxaysi baa xaaraana bilmustabra'ati tii la hubsanaya hadda waa shay yacuudu cala asli bilibطaal marka hore maxaa loo hubsanaya gabadha lahaa bal sug dhiig ha heshee bilaha dhammayd loo lahaa waxbaa la kala soocahaya riximkeeda baan hubsanaya adagna u galmoona isma keenayso waa jugjug meeshaada joog wey marka waa farac yacuudu cala asli bilibطaal wayaxrum اlistimtaacu ku kuraxaysiba xaaraana bilmustabraati ti rixmka loobsanaya ilaa masbiyatan mid lasoo qafaashay mooyee mustabro biirtin lagu mulkiyey aw bicitqin aw bishiraa'in jamiic alasbaab jamiic alasbaab addoon lagu mulkiyey oo rixmkeedii loobsanayo la baadhayay inta ciddadoodu ka dhammaanayso lama agmari karo wey laa galmo walaa wixii galma kuu geeya ee baashaal iyo tataabashaa ah lama ogolo ilaa masbiya mid la soo lasoo qafayd waa laogolyahay in la baashaalo oo fayaxilu waxaa bannaan alistimtaacu hayru wain galmala'aan dhunkasho iyo tataabasho iyo iyo qaalmarogotaysi waa la ogolyahay laakiin maxaan lo ogolayn galmaa la ogolayn oo xaggeed ka keenteen waxaana qiyaasan cala asaa'imati wاlxaa'idi wاnufasaa gabadha saa'imada ah looma galmo karo laakiin haddaad maarmi weydo waad dhunkan kartaa midda xaadana waa la mid wixi aan ka ahayn galmo isnacu kula shay ilaa annikaax haddaad naga diidaan qiyaaska naskaan ku dhegannaan leedahay naskaan ku dheganna nabi muxuu yidhi xaamilo looma galmoon karo xataa tadac walaa hayru daati xamlin xataa taxiida xayd nabigu wuxuu diiday galmo laa tuuacu wixii aan ka ahayn waa fasaxan yahay naska inaan naska ku dhegno iyo ima qiyaas meela nooga baxsan maysaan baan leenahay waxaan kaloo u daliishanay sayidina cumar dagaalkii jalowla ee bacda yarmuuq dhacay khanaa'imtii la qaybiyey yaa waxaa qoriga ugu soo hagaagay gabadh reer yuruba aad u quruxsan markuu saa ibni u fiiriyey ee wuxuu hi waxaan muday buu idhi falam atamalag nafsii xataa qabaltuhaa buui waan ishayn waayo ilaa aan dhunkaday buui ibni cumar dilaaba ah xagga dumarka ayib wuu soomi jiray soonkana waa badan jiray galbuna ku afuri jiray baa layidhi marka raggiina lagu rafaadsanyaa ma ahay almuhim fayaxilu hayru waطin baa bannaan aarka marka saydina ibn waxaan leenahay wuxuu sameeyey istimtaac aan galmo la soconin lagumana inkirin baa layidhi laakiin waxaa muuqanaysa saxaabigu inuu leeyahay hawshaa khalad ka dhacay inuu yahay falama tamaalag nafsiibu waa naxsajin waay khalad ka dhacay weeye khaadna lama dariishado wadaadaa leh almuhim min xayu daliilna waxaa xoog badan inaan istimtaac iyo galmada bannaanayn lanna istimtaac wuxuu ku geynayaa galmadii laga cararayay wa qiila waxaa la yidhi laa laa yajuuzu اlistimtaac ويxرم الاsتمتاaع بالمستبرأة إلا مصبية مصبiyada maxaa la baneeyey اstimtاacdi baa la baneeyey soo maha cinda شhaaفiعية وqiila laa يجuuز الاsتimتاaع بالمصبية waa نص شhaaفiعي في الأم iilka meeshuu ka cabiray waa qawi fi um alimaam shaafici fi um jadka shanaad safxada wuxuu yidhi fii kitaab siyar sir waaqidi wad sir waaqidi wuxuu uhi waida ishtara rajulu jaariyata min almaqnami aw waqacat fii sahmihi aw min suuqi اlmuslimiina lam yuqabilha walam yubaashirha walam yataladad minha bishay xataa yastabri'aha nasu shaafici waa sida i um marka almansuus can shaafici waa sidaa marka qiil buuna ka cabiray waidaa qaalad hadday tidhaahdo mustabra'atun mustabra'atun tu la hubsanayo naskaa marka shaafic baana u dhow maqaasida sharciga maqaasida sharciga saasa u dhow wasiiladan istimtaaca waa wasiilo keeni karta burin kartana maqsuudka loo socday oo ahaa galma in laga fogaado waktinu waa waqti iskar waa bel iyo hal dhiiga xaggee hubsanayey ya waxay tihi xid waan xayday dhiig baan helay tiri sudiqad waa la rumaynaya warka waa loo rumaynaya addoontii dhiigga tirsan waxay tii dhiigga waan helay waa loo rumayn limaada masaladan waa farac qaacida aad soo martin ahayd maa laa yuclamu ila min jihati الشhaksi qubila qowluhu fiihi waad soo marteen waxyaabaha ruuxa xaggiisa meelkaan laga ogaan karin warku asagu sheegaa lagu raacaa waa furuucda furuucdii qaacidadaasay ka mid tahay saa darteed alimaam eh, jamaldin asnawi qaylkaa hore wuxuu yidhi wa huwa almuctamadu fi lmadhab saasaana saxa ah buu taagan yahay walow manacad hadday diiddo asayida sayidkii bay manacdoo diidday sayidkii wuxuu dhiiggi waad heshay waad ii bannaantay soo dhowow wariga leexay tiri weli waa tirsan hayaa walow manacat isayida sayidkii hadday ka reebto istimtaac iyo wuxuu xaq u lahaa oo faqaala uu yidhaahda markuu doodayay akhbaratnii waxay ii sheegtay bitamaami istibraa sudiqa markii warooday aggeed u socotaa ayadaa tiri buu i dhiiggaygii waa dhammaaday ayadna waay tir oo ka leex waxa ma dhammaanin sudiqa isaga waa loo rumayn oo xalli hawshaada wado ayaadna markaa hadday hawsha ay run ku sheegayso isdifaac baan leena addoontii isdifaacaysa duqo qamaama foodda haysgeliyeen midkoodii la dileen maxaad leedihi idinka idinta ninkan fiqiyaadka aqoonina ad wuxuu doonu iskaga hadla ayb furuucda fiqiga iyo masaa'ilku meeshay ka baxaan baan ugu rahayn aan iska socon walaa tasiiru ma noqoto ya gabadhu haddii ninkii uu yidhaahdo waan ku furay oy hubto wax makhraatina aysan haynin hadhowna uu yidhaahdo kuma furin oo uu soo xadxayto maxay samayn heble hebeley waad iga furan tahay dalqad baad igaga furan tahay anigana xaaraan igaga tahay keyrkiina xaalogu tahay buui markay gabadhu sheegtay wuxuu ihi beenteedu way khaaimadu niman kale meesha koogto weligay ma dhihin indhahaygaan ka jeclahay ma waxaas afkay ka soo beenteedu xaggeed geenaysaa wayna hubtaa inuu furay war waaday furtay igu noqoy tiri wuu diiday kugu noqon me waan ku qabaa gormaanku furayba fuqadu waxay dhan way isdifaaci gabadha asna wuu jihaadi <laughs> hadday isdilaanna ayaday u taallaa marka caamada warkooda ayaana ku taafay walaa tasiru ma noqoto amatun adoon firaashan firaash ma noqoto lisayidiha waa maa tasiru lmar'atu amatu firaashan buu hadda bilaabay sheekhu walaa tasiru ma noqoto amatun adodon firaashan xaas ma noqoto wey firaashka laga hadla ma hadda waa xaas baa loo jeeda xaasoo ma noqoto lisayida sayidkeed ilaa biwadin galmo mooye galmo mooye cinda abi xaniifatana ma noqoto ilaa biاlاstilxaaq wuu nagu diidanya asalkan imaamkaas wuu nagu diidanya wuxuu leeyahay addoonaad u galmootay ilmahay dhashay ku raaci maayo laguguna abtirin maayo ilaa aad tidhaa ilmahanaa dhalay muhiimaddu waa alistilxaaq ee ma aha wadcigu abu xaniifa taagan yahay annagu waxaan u deliishanay alwaladu lilfiraash firaashkun wuxuu ku sugnaadaa biwadcin galmuu ku sugnaadaa ayib xaqiiqo ah ama markaasi ee madnuuna ah haaliba haddaba faidaa waladat hadday dhasho addoontii aad u galmootay lilimkaani muddo ay suuragalayso inay ilmo kuugu dhasho min wad iyo galmiis laga soo bilaabo laxiqahu ilmaha waa haleele waa loogu abtirin addoontii aad u galmootaa ilmo dhashay xilligaad u galmootay laga bilaabo ilaa xilligay dhashana muddo aad ilmahaad u yeelan kartaa muddo dhan lix bilood aan ka yarayn galmadaadii ilaa afar sano waad soo marteen baylatah waba kaga noqon maayo xadiidka abi mascuud alwaladu lisaaxibi اlfiraash xadiidka caaishana wuxuu ahaa alwaladu lilfiraash walcaahir اlxajar walow aqara hadduu qirto biwadin galmuu qirta inuu addoonta u galmaday buu qirta waxaynu soo marray addoontu inay xaas ku noqonaysa galmada wanafa alwalada ilmihiina wuu iska takooro wuu wuxuu addoonta u galmooday laakiin ilmahan anu ma dhalin buuri wadaca wuxuuna sheegtay istibraa inuu hubsaday wuxuu hi kadib waagun hubso u kuuragalo dhiig bay heshay meelaha kale waaan ka keentay shuqul kuma lihibu lam yalxaqu cala almadhabi ilmaha haleeli maayo maxaa yeele waxaa keenay istibrahaas hubsashada bacdamaa uu galmooday dhiigga ay heshay kadib baa wax fashilay oo keenay in la rumeeyo warkiisi oo laga dhegaysto waxaana loo dariishaday sayidina ibn cumar zayd ibnu haabit ibni cabaas ayaa addoommay u galmoodeen ilma ay dhaleen iska anfiyey oo yidhi waan u galmo laakiin bacdamaan u galmo dhiig baanu ka hubsanay ilmahana meelahaas adoonna iska aafaysan wayna ka suganta aaaarta saxaabada dhowrka ah fain ankar hadday dafirto alistibraaca hubsigii bay dafirtay waxay tihi waa ii galmooday dabadiina dhiigba ma helin isbarhu sheegana waba kama jiraan bay fudda la isgeliyey xullifa asagaa la dhaarinaya xullifa lanna waa maxay isagaa wuxuu sheeganayaa wax mukhaalif lilasli ah marka oo waa maxay alasl waa cadam اlistibra galmo wuu irtay isbrina wuu dafiray isbrina idaa dafirtay xullifa waa la dhaarin jaanibkiisaa qawi ah jaanibkiisaa qawi ah ayb oo maxaa yeelay istibraha uu sheegay inuu sawaab yahay cilmo iyo wanaag meesha ka soo goranin ma diido mana dafiro marka jaanibkiisa xoog badan saa darteed laga codsaday dhaaru inuu ku xoojiyo sheegashada uu sheeganaya ricaayatan lixaqi اlwalad ilmaha la dhowraya ilmahan suu isaga markaasi loo haleeshiyo laguna abtiriyo dhaaadullifa waxaa lagu dhaaran ana alwalada ilmuhu laysa minhu inuusan isagu dhalin baa lagu dhaaran istibria iyadu dafta lama weydiin maayo waxaan leenahay horta iska warka soo gaabi ma u galmootaha laakiin waan hubsaday buuri ayadna waxay tihi ma jiro muusa hubsanin waxaa laleeyahy bal yahay ku dhaaro maay asagu yuusan sheegin iyadaa istibria inkirtay taar hore soo maray zuhriy ba iyadu inkirtay waxaan leenahay marka ku dhaaray ilmaha inaadan dhalin intaan baa la weydiin leanno iyadoo dhiig heshay bay uur yeelan kartaa fii bacd almasaa'il waqiila waxaa la yidhi yajibu waxaa waajibaya tacarudu tacarudu eh, asayidi lilisbaa'i inuu u bambaxo markuu dhaaranayo lagu dhaarin maayo wiilka inaadan dhalin bis lagu dhaarin maxaa lagu dhaaranaya ku dhaaro inaysan galmadaadii kadib dhiig heli dhiig heshay ku dhaaro galmadaadii kadib inay dhiig heshay ku dhaaro ilmahana aadan dhalin labadaa israac baa lileh iilku warkiisu waa fiican yahay waxbuu dhudhuujinaya walow iddacad hadday sheegato bacda alwadc intay dhashay kadib waxay sheegatay istiilaada ilma ka dhashay bay sheegatay faankara asla wadi galmaduba inkarayba odaygi wa hunaaka walad ilmaana jooga lam yuxallaf cala saxiixi la dhaarin maayo addoontii markay dhashay waa tii hadda lasoo maray dogow tii hadda laga soo hadlaya laisku soo qabtay ka dhaartay yaaba ilmo dhashay walow iddacad bacd alwadci intay dhashay kadib waxay sheegatay istilaada weegaal ka iska badaa waay tahay hadda kahor baan wiil u dhalayba ayb xaas baan u ahaa ilmaan u dhalay bay soo istaagtay fa ankara wuxuuba odagii inkiray asla alwai galma weligiiba uma galmo nin buu soo istaagay asaguna suuro kale xataa ilmaan u ilmaan u dhalay adoon addoon baan u ahay ilmaan u dhalay jir addoonyada cafwanta dambe wuxuu inkirsan yahay galmadi addoonnimad basunbuu ictiraafsan yahay anaa iskale bui laakiin weligaba ma galmad walow idacad hadday sheegato intay dhashay kadib istilaadan bay sheegatay faankara asla wati buu inkaray wa hunaaka waa ilmana waa jooga waa aafo ogaata asaga weligay ma agmarin buu l ilma haysataa wayna dhasho waa ka ilmi lam yuxallaf lagu dhaarin maayo la dhaarin maayo calas haddaynu qabsanno maxaa yeelay asal buu taagan yahay alaska waa maxay waa cadamu alwai alslu waxaa weeye cadam اlistiilaa labadaa asalba meesha waa yaalaan ayaduna dhaar ku celin min waxaan ogu celin isaga wakiil kama aha waladkana naa'ib kama aha wilaayana waladka kuma laha odaygana kuma laha wakiilla iima tihid wilaayana waladka kuma lihid marka maxaa u dhaaran adugu odaygunbaa la dhaarin odaygunbaa la dhihi orad iska tag lam yuxallaf cala saci la dhaarin maayo wey lanna waxaa weeye usuushibaa ruuxana wuxuusan qiranin laa biasli walaa biwasfihi lama ilzaamin karo laakiin waxaa mushkila cindanaa in layla dhaarin maayo mushkil wey in lama dhaarinayo waa mushkil maxaa gabadhu waxbay sheeganaysa inay gar lahayn waa laga yaaba asna waa inkaren meesha in bayna la codsado waa imaa in dhaar timaado weeye usuushu saasay keenaysa walow qaala hadduu yidhaahdo wai'ta waa u galmooday buuri islaamta wa casaltu laakiin biyaha bannaankaan ku daadinhaya odaygu waa imtiaan wuxuu i waa u galmado doonta murmaysa laakiin biyaha banaanka ku sayrhaya haddaba ilmaha anigu malihi buui laxiqo waa haleelayaa asl ilmaha marba ma ogolaatay asalka waxaan leenaha man kaana alqowlu qowlun fi lasli kaana qowluhu fi lwasfi ayib laxiqahu fi lasax waa haleelaya maxaa yeele biyuhu waa sabaaq adoo moodayo inaysan kaa imanan bay kaa imanayaan way iska dareeri karaan wax la kontarooli karaa ma ah bilaaba marka intuu wax kaa sibqaday ilaahay kaa abuur wiilka marba dad galmada ogolaatay adaa iskale ilmaha laxiqo fi asax saa darteed waxay ka sugan tahay sayidina ibni cumar bay ka sugan tahay wuxuu odhan jiray balaqani ana rijaala minkum yacziluuna waxaa i soo gaadhay bu saxaaboy rag idinka mida inay addoommaha u galmoodaan biyahana bannaanka ku saydhaan faidaa xamalat iljaariyatu qaala laysa minii addoontu markay uur yeelatana uu dafiri ilmihii waa i soo gaadhay wallaahi laa uutaa birajulin minkum facala dalika ilaa alxaqtu bihi lwalad ilahay baan ku dhaartay ninka addoon u galmooda biyahana bannaanka ku saydha hadhowna wiilka dafeera wiilka ku dhejinaya mana inkiri kara haddii kale bakoorad iyo xabsiga cumar baa yaqaan wuxuu ihi faman shaaa falyaczil waman shaaa laa yaczil bacda daalika intaa wixii ka dambeey xukunka markaad maqasheen ama biyaha salsayda ama meeshiisa u daysta aharkaas cabdirasaaq baa soo saara waana ahar saxiixa waxaa khilaafay fatwada sayidina cumar ibnu cabaas iyo zayd ibnu yaa khilaafa kaana yaczilaani can aljawaari wayanfiyaani اlwalad addoomay u galmoon jireen biyana banaan ku seeri jireen hadduu ilmo yimaadana way inkiri jireen marka adugu sida asaxu uu qabo cumar baa fatwooday culmada badankeed saxaabad badankeed ku raaceen sida muqaabilu asaxna waxaa qaba zayd iyo ibna cabaas wallahu tacaala aclam